xalay inaan baraarujiyo xuray bnu saa'ib xadiidka wuxuu wariyay asagoo marfuuca oo mawsuulah xuray bnu saa'ib can cimraan cafwa can xasan albasri can xumraan ibni aabaan mowla cumaan bni cafaanin can cumaan ariiqa wuu wariy waa ariiqa marka uu keenay nawowi tirmidina fii jaamic uu ku keenay isagoo musnadoo marfuuca oo mawsuulah asaga marka xurayd bnu saa'ib qudhigiisa ah ayaa wariyay xadiidka asagoo mursala say u wariyaan mubaarak bnu fadaal can ilxasan iyo hishaam ibnu xasaan can ilxasan albasri xuray ibnu saa'ib can ilxasan albasri qaala alxasan qaala rasuulu llahi sal lay wasalam buu wariya isagoo mursalana wuu wariya isagoo musnadoo mawsuuloo muttasilina waa wariya ariiqa marka mursalka ah ibn اlacraaba fii kitaabi zuhd ku keenay wakadalika albayhaqi fii shucab اliimaan bayhaqi hadalkiisoo muhiima iyo dariiqa mursalka ee xurayth inaan baraarujiyaan rabay bayhaqi markuu asagoo mursala wariyey min طariiqi اlxurayth bni saa'ib can اlxasan اlbasri can rasuuli اllahi sal lay slam wuxuu yidhi hakada jaءa mursala xurayth hadda xadiidka asagoo mursaloo warinaya whuwa mursalu jayid waa mursal wanaagsan fii hada اlmacnaa xadiikan markay baabkan ka hadlayno shaahidun lima taqadama wuxuu u makhraati kacayaa ariiqii hore ee mawsuulkaa ah ee muttasilka ah wuxuu rabaa inuu ku idhaahdo ariiqada mursalada ee xurayt uu warinayo iyo midda muttasilada ee uu xurayt warinayo way isu makhraati kacayaanoo xurayt inuu xadiidka xifdiyey mursalan wa mawsuulan bay ku jamaacada irsaalka warisana wuu la wadaagay saxaabigii meesha ka goonaa iyo waasidana wuu sheegay waana daliil ku tusaya xadiidka inuu xifdiyey dariiqaas marka inaan baraarujiyo waan rabay waxaa kaloon rabay inaan baraarujiyo siduu tirmidi maray culummo badan baa ku raacday waxaa kamida mida alxaakim baa ka mida xadiidka saxiix yeelay waxaa ka sii qiimo badan alxaafid diya almaqdasi fi lmukhtaara intuu sheegay xufaadi cilleeyey xadiidkii oo daaraqudniga hayrkii ayuu gara maray oo tilmaamay xadiidku inuu saxiix yahay oo cilladaasi cillo aysan ahayn sax ah marka cillooyinka intii la sheegay in lagu gacansaydho anugu ma bilaabinoo xufaad horaa bilaabay axmed iyo daaraqudni iyo saaji waxay ku cilleeyeen xadiidka waa in xurayt uu khilaafay qataadu asaga ka badan laakiin waxaan wadaaduhu ka hoos baxday ama ay hafeen ama aysan markaa ku baraarugin in xadiidku shawaahidna leeyahay mutaabacaadna leeyahay oo xurayt lagu raacay rafcinta xadiidka can rasuuli اllah oo usan uusan ahayn min alsraa'iiliyaat walaa min xadiii ahli kitaab uusan ahayn intaa inaan baraarujiyana waan rabay diya almaqdasi baa ka marka ragga kale ee hawshaa marayna waa idiinsoo tilmaamay waxaa ii dheer qolyaha xadiidka ka hadla ku aad ugu wareeray macnihiisay khalad ka fahmeen maxaa laakiin waa idiin sheegay xadiidku inuu ka hadlayo wixii saddexdaa xaala ka badan ama dheer bini aadamku dheeraad loo cafinaya ma aha waa lagula xisaabtami su'aal baa ka imanaysa hadduu xalaal yahayna xisaab baa ka taal hadduu xaaraan yahayna xisaab iyo cadaab baa ka yaal laakiin xadiidku wuxuu kuu faa'iideeyey wixii quutu daruuriga ah ama cawradaad ku asturayso ama guri iyo buul aad ka gelayso kulaylka iyo qoraxda iyo qabowga inaan lagu haysanin oon lagugu xisaabaynin su-aalla aysan ka imanaynin macnahaasuu xadiidku ka hadlaya macnahaasna waa macno axaadiisu ay u maqhraati kaceen riwaayada hishaam bin xasan can alxasan albasri can rasuulilah waxaa ku yimid alaaun laa yuxaasabu bihina alcabdu waa war cad wey alaaun laa yuxaasabu bihina alcabdu saddex addoonka lagu xisaabi maayo loo qaban maayo dillu eh, eh, khusin <clears throat> yastadillu bihi buul yar hooskii uu hadhaysto oo qoraxdii qabo uu ka galo wa kisra yasudu biha jawcatah wa kisratun yasudu biha sulbah wa thawbun yuwaari bihi cawratah bayhaqi baa soo saara fi shucab wakadalika cabdullahi bn axmed fi zawaa'id الzuhdi cala abiihi bisanadin صaxiix idan xadiidkaasi riwaayadaas waxay ku caddaysay saddex inaan addoon loo haysanin lagu xisaabaynin xadiidkii abi casiib ee marfuuc ahaa ee mawsuulkana waad ku soo marteen waa laysku xisaabaya waxaan saddex ka ahayn xadiidku marka macnuhu ka hadlayo macnahaas riwaayada mubaarak bn fadail can ilxasan albasri can rasuulilah waxaa ku yimid alaaun laysa cala bni aadama fiihinna xisaab saddex bini aadan laguma xisaabo طacaamu yuqimu bihi sulba quud iyo baad uu dhabarkiisa ku toosiyo wa baytun yukinnuhu cafwan iyo guri ka difaaca oo iska xijiyo dhibaatada qabowga iyo kulaylka wa hawban yuwaari bihi cawratah iyo wixii iyo maruu cawradiisa ku astuuro famaa fowqa dalika fakulluhu xisaab waa lafdigii riwaayadii mubaarak bn fadail can alxasan albasri can rasuuli illah saddexdaa wixii ka badanee dheeraad ah xisaab baa ka taal macnaha marka xadiidku uu tilmaamay waa macno shareecadu u maqhraati kacaysoon wax dhiba lahayn qolyaha markay xadiidku waa munkarun macnan wa sanadan lafcad bay toobin ku hayaan xadiidkuna waa saxiix inta inaan baraarujiyaan raba وcan cabdالlahi bn shakiir bikasr الsiin yani macnihiisu waa munkar waxay ka dhigan inaad marka hore ka fahamta xadiidka macna khaldan bay ka fahmeen waxay ka fahmeen saddexdaa wixii ka badan waa xaqdarro iyo waa xaaraan bay ka fahmeen saddexdaa wixii ka badan xadiidku muxuu ku yidhi laysa libni aadama xaqun fii siwa hadihi اlkhisaal baytun yaskunuhu wa hawbun yuwaari cawratah wa jilfu alkhubsi jilaf اlkhubsina waa la akhriyo jamcu jilfa ah marna waa kibista marna waa weelka kii la soo sheego saddexdaa waxaan ka ahayn ee aadam uu hantiya ama uu helo waa xaqdarray ka fahmeen xaqday khalad ka fahmeen waxaa loo jeedaa saddexdaa wixii ka badan kuma lihid xaq lagugu cafiye inaan xisaabin wey ma mudatid inaan xisaabine waxaad mudataa in lagugu xisaabo waa lagu kala bix xisaab baa ka taallo wey laakiin saddexdaasi lagugu xisaabi maayo riwaayaadka caddeeye walxadiiu yufasaru biاlxadii duruqda xadiidka haddaan la jamcinin macnihiisa lama fahmo muxadiثun waxay dhahan wاlbaabu ida lam tujmac uruquhu lam yatabayan baabka axaadiidta ku soo aroortay ee duruq haddaan marka hore isu keenin ma caddaado macnuhu nafsa shay wey warka haddaadan ururinin suuro mutakaamila kuu soo bixi mayso hadal haafaa ah mid kuu sheegahaya maadhaysasu uruuri dhacdadii meesha ka dhacday dadkii joogoo dhan markaad waraysato waxaa kuu soo bixi suuradoo dhammaystiran warkii oo buuxa haafadad la tagta laakiin khalad baad ka fahmaysaa marka Eh, nakaarada macnuhu ay sheegeenna waa nimanaan xadiidka duruqiisa jamcinin iyo shawaahiddiis aan elin oon fahmin weeye kusii mashquulina albaani baa ka mida ah ragga hawsha ku eh, fidnoobay xadiidka macna khaldan ka fahmay kadibna waa munkar yeeli wa can cabdillahi bni shakhiir bikasri siini wa shaa'i mucjamatayn cafwan walqaa'i lmucjamatayn cabdillahi bni shakhiir baa la odhanayaa shiinka waa la dhigaya shakhiir khadana waa la dhigo weliba hadiyo shiinku haddi dhabciyo ay leeyihiin radi annahu qaala saxaabigaa wuxuu yidhi ataytu nabiya suubarahan umi sal lla alay ayaan u imid wahwa yaqra'u asagoo akhrinaya alhaakum اtakaauru waxaa idin mashquuliyey oo idin hawliyey attakaauru faan iyo xoolobadsi muxuu idinka mashquuliyey daacadii ilaah iyo cibaadadiiiyo khayrkii qaala wuxuu nabigu yaquulu ibnu aadama ibnu aadam wuxuu odhanahayaa maali maali hantidayda hantidayda xoolahayga xoolahayga waxbuu sheeganayaa soomaalida hore aad ba hawsha iskaga ilaalin jireen anaa sheegtay dhihi jireen madaa iskale anuu malihiy waan sheegtaa laakiin yararka waa xoolahaygii waa anaa iskale anaa hawshan shaqaystay waa xooggaygii waa dhididkaygii xisaabahaasad la soo ordaysa duqayadii hore waxay jireen anugu malihiye allaalehe anugu waan sheegtaa waan ku dambaaba inta ku dambaaba saasay odhan jireen soo ma garanaysaa yaquulu ibni aadam wuxuu odhanhayaa maalii maalii hantidayda iyo xoolahaygiibuu odhanaya wahal laka ma kuu ahaaday bini aadanow ya bna aadam ina aadamow min maalika hantidaadi iyo xoolahaad sheeganayso ilaa ma akalta waxaad calfatay fa afnayta aad dhammaysay mooye ilaa akalta waxaad cuntay fa afnayta aad ebriso dhammaysay waxaad cuntay de musqushun baad gey aw amase ilaa labista wixaad xidhatay oo fa ablayta aad baaliyeysoo dhammayso hun aad ka dhigtay dharkuma ku dhammaadaha dabaali buu noqonaya aw labista ama aad xidhatayoo waxbaan ka bood oo fa ablayta aad baaliyaysid bimacnaa hun aad ka dhigto dhammaaday oo dhardhaaraan isu bedelay intaasaad ka leedahay aw tasadaqta ama aad la baxday oo xagga aakhare gaysatayoo fa amdayta aad tagsiisay ilaa maa cinda allah ilaa agtiisa waa labada ah. waxaad adugu calfatay iyo wax diiwaanka aakhra kuu gala hanti kalood hayso maba jirabo wixii kale waa bardoodan iyo xisaab culus iyo xaaraan wax ku baxay waxaad adugu calfatay oo xalaala waxaad labisatay carood ku asturtay iyo waxaad sadaqaysatay labada hore hadda waa labadii layidhi laisku xisaabi maayo haddaynu soo marnay xadiidkii saxaabigii muxuu ahaa cumaan bn cafaan xadiidkiisii baa inoo caddeeyey intaan dambana hadda wixii la doonayay aw tasadaqta aad sadaqaysatay oo fa amdayta aad hormarsatay xagga aakhare iyo aad geysata rawahu muslim idan wuxuu kutusahayaa marka takaurka iyo zuhdi la'aantu inay khatar tahay oon wanaagsanan xoolahaaduna waxaad aakhare geysatay wey ama wixii markaad calfatay dhabarkaada ku toosisay cawrana ku asturatay kulayl iyo qabowna aad ka harsatood ka gashay rawahu muslim wa can cabdillahi bni muqafal almusnadi radi allahu tacala canhu qaala saxaabiga wuxuu yidhi qaala rajulu lilnabiy ninbaa nabiga wuxuu ku yidhi ninka asaga inuu abudar yahay ayaan u malaynayaa qolyaha mubhamaadka qoray kutub alasmaa mubhama ka hadlay maysan cadaynin niman waxay yidhahdeen abu saciid alkhudri inuu yahay baan u malaynaynaa laakiin aniga waxaa ila quma abu dar inuu yahay lanna abu dar baa ka sugan tahay inuu nabi allow waa idin jeclahay ahlu beytkiinnan adiga iyo ahalkaada waa idin jeclahay inii uxibukum ahl albeyt ku yidhi nabiga markaasuu nabigu sidanoo kale ugu jawaabay xadiidkan cabdullah bnu khafal almusani oo kale ugu jawaabay mar haddii la hayo abudar oo si toosa ah nabiga u weydiiye nabiguna uu sidan ugu jawaabay asaga in laga dhigaa ku wanaagsan rajulka asaga abu saciidna waa noqon karaa oo asaguna xadiidka waa wariyaa laakiin inuu nabiga sidaa ku yidhi oo nabi allo waa idin jeclahay adiga aalkaada kadibna nabigu uu sidan ugu jawaabay iyadoo ma caddo qaala rajulun lilnabiy ninbaa nabigu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow wallaahi allaaan ku dhaartayay innii anugu la uxibuka waa ku jeclahay nabi allow faqaala subanu wuxuu yidhi undur maada taquul dhugo waxaad leedahay ka fiirso waxaad leedahay qaala wuxuu yidhi saxaabigii wallaahi innii la uxibuka aa maraatin saddex jeer buu saxaabigu ku celi nabi allow waa ka fiirsanhaya ay dhabba iga tahay wallahi waa ku jeclahay saddex jeer buu saxaabigu ku celiyey faqaala wuxuu yidhi in kunta tuxibbunii haddaad ijeceshahay ooy dhab tahay faacidda u diyaarso tijfaafan gaashaan u diyaarso ama qobtal u diyaarso iyo buste lilfaqri baahiya macluul iyo rafaad adduunyo tijfaafku waa wax gaashaan ahaan oo fardaha iyo gaadiidka lagu dagaalama loo xidhi jiray waaga hore annaguna maadaama aanan arag farda loo xidho gaashaan raggun baa qadan jiray cambuurbireed iyo diric gashan jiray laakiin carabtu markay dagaalamayaan oo forasku aad ka baqayso in warmo badan ay kaaga dhacaanoo lagaa dilo asaguna gaashaan diricbireed baa loo geliyaa diricbireedna ma qaadi kare idiin bah laga tolay oo shaar ahaana yaa loo geliya qaarka loo gelinaya ilaa miska intaa loo gelin jiray waa ninkaogow heli kara waxay idinku feeraha gashataan ead iska xijisaan fallaadha waranka oo kalaa fardaha loo gelin jiray kaasaa tijfaafka la yidhaahdaa marka waa diric loo xidho weeye fardaha lagu dagaalamo hawsha lagu qabto waxaana loogu talagalay in gaashaan u noqdo waranka iyo leebka iyo falaadha waxa uu farasku uusan u dhimanin intaad ku dagaalamaysa lagu talagalay marka wadaadahayo waxay noogu fasiri jireen qobtal iyo karbaash bayna odhan jireen tijfaaf busta soo diyaargarayso maye qobtal iyo heeriy iyo karbaash diyaargarayso almihim awrka iyo xoolaha la rarto haddee intaan heeryadan culus la saarin iyo kabaalle iyo lagu dhejinin wax yaroo waxaa jira korka laga saaro la doonahayo inuusan bixinuusan murxin neefku oo heedyadu aysan murxinoo la yidhaahdo karbaash baa la yidhaahdaa oo dameerahana qobtol baa la yidhaahdaa awrta iyo kala saarana karbaash baa loodhan jiraan filaya maxay kala ahaayeen soo sidaa unma kala ahayn qobtolku awrtun baa la yidhahda maxamadow qobtol dameeraha la yidhahda ma ahayn awrtana ma qobtol baa la saaraa idinku waxaad ahaydeen reewebi baad ahaydeen oo kaadiyeba anu dameeroon baan qobta lu aqaanaa heerye iyo kabad iyo karbaashin baan awrta maqli jiray dhib ma laha inaad fahantaanun baan idinku dhaha in kunta haddaad tahay mid i jecel u diyaarso lilfaqri baahiya macalul tijfaafan gaashaan u diyaarsa ama karbaash ama qobtal ama heeryo u diyaarso aad iskaga xijiso maxaa yeele faina alfaqra baahidu asracu waa degdeg badan yahay way degdeg badan tahay ilaa maa yuxibni ruuxa ijecel xaggiisa min asayli daad iyo biyo socda ilaa muntahahu meeshu u socday waa uga socod badan tahay daadku iyo biyuhu xaggay iskugu tagaan biyo waxaa leey meel godan bay iskugu tagaan biyuhu markay u socdaan marka nabigu wuxuu ninka aniga ijecel faqir iyo baahi waxay ugu soo degday oo ugu iman siday biyuhu ugu degdegaan meeshu godkay ku socdaan korka inaad fahanteen bay ila tahay ayb rawaahu tirmidi baa xadiidka wariya wa qaala xadiiun xasanun hariib lafdiga ibn xibbaan iyo axaadiista shawaahiddaee baabka ku timid baa caddaysan macnaha loo jeedo faqrigaani waa nooc min almuraad faqriga la sheegay xadiidka macnihiisa iyo waxa looga geleeyaha qayb ka mida wey kulligii ma aha riwaayada kalea caddaysoo ahayd undur maadaa taquul in kunta tuxibunii faacidda lilbalaa'i tijfaafan faina albalaa'a asracu ilaa man yuxibunii min asayli ilaa muntahaa nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ninka dhab aniga ii jecel balaayadu iyo masaa'ibku waxay ugu soo degdegaan si ka dheeraysa biyuhu iyo daadku siay ugu degdegaan godka iyo meeshay ku socdaan ay ku shubahayaan idan taana diinta u markhaati kacayso nabigu wuxuu yidhi waxaa nabi allow ayu naasi ashaddu balaa'a muxuu nabigu ku jawaabay alambiyaau ashad الnaasi bala'an alambiyaau uma alamhalu faاlamhal nabigu wuxuu idhi bini aadamka dadka ugu imtixaan badan ee ugu balaaya badan ee adduunka aad loogu dhibaateeyo dhan walbaba waa ambiyada wuxuu kaloo nabigu yidhi almaru maca man man axabba ruuxuna wuxuu adduun iyo aakhara ku xugum yahay axadkuu jecel yahay haddaad nebi maxamed jacaylkiisu dhabkaa yahay sal lay wasalam siduu nabigu adduunkoo loogu rafaadiy ad ogu rafaadi wey xadiidku intaasuu ku faa'iidanaya nabiga ma jeceshahay nabig wuxu uhi undur maadaa taquul saddex goor buu saxaabiga ku dhaartay nabigu wuxu haday dhabkaa tahay haddaanuu nabi baana ambiyana adduunka waa lagu dhibaa ninkii jecel lah anuu igu baabiya adduunku waad ku rafaadi diyaargarow buu hi dulqaado qobtal iyo busto soo xidho bimacnaa sabir yeelo wey karbaash soo tolo ma ahe iyo qobtal iyo herye waxaa weeye dulqaadoo adkayso wax badan baad la kulmi waad rafaadi lannu aniguna asalkaadi baan ahay adna faracaygii baa tahay walmaru maca man axabba wa ashad الnaasi bala'an alambiyaau uma alamhalu faاlamhal macnuhu xadiidku waa sida qolyahan hadda marka isku daya casraaniyiinta inay islaamka suqgeeyaan si khaldanna ku suqgeeyaan islaamku ummadda in laga gado oo la fahansiiyo oo loo macaaneeyo oo loo cusbeeyo loo cusburayo waa ogolahay laakiin islaamku been ooma baahno in lagu suqgeeyo asagaa isku filan maxaasintiisa iyo usuushiisaa ku filan diinka wanaagsan ilaahay ma soo dejinin lamana soo dejin doono tola'aanunbaa haysa waa diinta keliya dunida ku socota iyadoon cidna fangaraynayn cid fangaraysa oo suuq geysa oo wax ku bixisa ma jiro ka yarkee maanta soo islaamee miskiinka ah, markuu laba galbood waxay sii yidhaahdaan diintii aad soo gashay dad ka baxnadaah waxba ku siin mayno gaaladiina adduunku iyagoo dhaqaale loo ordahaya oo loo ordahaya oo nin walba daawaynaya oo baybal la qamaamahaya oo kiniinka kuu raacin oo faleembada kuu raacin oo lacagta kuu raacin wax walba samaynbay dhaqaaqleeda toodii diintii nebi maxamed tolla'aan bay socotaa ilaahay baa wataa innaa naxnu nasalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun nabigaa ku dhaartay in galbeed iyo bariba ay gaadhayso waqooyi iyo koonfur ay gaadhayso meel walbo bani aadam jooga inay geliba nabi mxamed sal sl l slm bicizi casiizin aw bidulli daliil ama gobonnibay ku tegi ama sandulley ku tegi tii socoto weeye soomaaliya laga qaxay qaxootiga qaxay ilaa jili buu socday diin buu asna waday laftirkiis iceland qolyo kuwo soomaaliya hadda labayka lama ka soo haya iceland adduunka cidhibkiisa oo baraf wax ku noolaan karaba jirin waa arkaysa iyagoo gabdha caddaana ah ku guursadayoo tawxiidsanaya iyadaa iska socota marka waxaa weeye macnahaas isku daya marka waaan u jeeda qolyaha isku daya inay islaamka suqiliyaan xadiidka waxay dhan xoogow islaamka nabi maxamed ruuxu jecla gaajaha u diyaargarooba wax la qaadan kara ma aha xadiidkan wuxuu ka hor imanayaa eh, islaamka howlihiisii islaamkaysa fahminba laftirkoodu ma ogtahay doqon hadduu yidhi waan kuu hiilinaya inuu ku dilaa yaa halis ah doqon hadduu yidhi waa kuu hiilin asagaa ku diliba iska ilaali waxaad ogaaday wey marka nimaa diinka fahansanya haduu dha islaamkan u hilinaya aafaduu keeno ayaa ka daran wuxuuna taray xadiidku usuushiisu ka hadlaya nebi maxamed calayh isalaat wasalaam ashaddu nnaasi balaa nabiyullaahi maxamed sal slam waan jecelahay baad tidhi idan dhaqankiisii baa lagaa raba dulqaadkiisii baa lagaa raba sida nabiga loo imtixaanay baa lagu imtixaanay leanno shay khataraad sheegatay inaad nebi maxamed ilaahay darti u jeceshahay waa lagu fiirinayaa jacaylkii aad sheegaysa ma dhab buu kaa yahay mise maya aa lagu qabanhaya waa lagu maroojin maya nabiga kuma jecli baa lagaa keenhaya dulaado wey waminanaasi man yacbudula calaa xarfin bay tegaysaa xadiiku macnahaasuu ka hadlaaya keligiina ma aha waxaa macnahaasoo kale ku yimid xadiiu abi hurayrata wa abi darin wa abi saciidin waxaa kaloo yimid xadiiu abi saciidin abi hurayra iyo iyo abidar saddexdaa xadiina waa u marhaati kacayaan mid walbana waa xadiid qawi jiddan marka ma aha macnuhu macnuhu sheega keliya cabdillah maqafal almuzani usuulu shariica u marhaati kacaysa wax cilaa oo xadiidku u leey laa sanadan walaa matnan wa macnan ma jiraan saana u fahmay in sha allahu tacaala ayadoo sidaa tahay xoogo wadaadkii sheekh albaani ahaa uu ku laba afleeyey xadiidku saxiixada laba meelood ba xadiidka ku saxiixiyaa ku saxiixiyaa na waa ku saxiixiyaa laakiin daciifada waa xadii daciifo munkara ah. mishkaadka taxqiiqiisana wuxuu ihi waa xadiiu munkar munkar macnuhu u jeedaa macnihiiso laakiin lama fahmin faham buu u baahan yahay hawshu laakiin markaa sidaa u fahanto wax culayso kugu hayso ma jiraan saasayna culimmadu u sharxa xadiidka inuu sugan yahay u arkahay wuuna sugan yahay wbilmunaasab wadaadkii maahir ahaa wuu iskaga leexdo asagoo hadda kan muusan dhihin waaxid laa yasixu kuwa ka roon ayuu dhihi jiray ma asaxaayaan waana sida ayagu markaa la tahay adigu macnaha u fahma ninkay diintu dhab ka tahay oo nabi maxamed jacaylkiisu dhab ka yahay adduunku waa lagu imtixaanaya ya keewey keeweygaas xadiidkaas waa kii hore midkan suu kitaab ma haysana miya haye maxaad xaggeed aad kii horeaad ku luuntay waad il duuftay kaa xalaan ka soo tagnay ninka nebi maxamed jecelee diinka dhab u jecel oo ilaahay diintu daacad ka tahay adduunka waa lagu imtixaanaya sabar baa looga baahan yahay dulqaad baa looga baahan yahay addunya sijnu lmumini wa jannat lkaafir buu la macno yahay axaadiid hadda idin sharxayay ee nabiga ninka nabigu inaad loo imtixaanay ninkii jeclaadana uu labaab yahay ayaa ku tusay wax culaysa ma laha almuhim weeye zuhdigu iyo imtixaanku iyo faqriga waa calaamaad ku tusaya ruuxa asaga inuu ahlu khayr yahay hadduu ku sabro maxay nabiga jecel waxaa layidhi imtixaanka iyo faqriga ayaa u soo degdegaya asaguna waxaa looga baahan yahay inuu marka iyadaa u dulqaato sabra atijfaafu bikasri taa'i almuhnaati aw ilmuhanaa taada labada dhibcood leh in la hoos dhigo fowqu kor laba dhibcood laga siiyo waiskaan iljimjinka tij la yidhaahdo jinka la reebo wabilfa lmukarara laba foo noqotana mid jinka ku xigtay mid alafka ka dambaysa la akhriyo wahuwa shayun weeye yulbasuhu lfaras waa shay faraska loo xidho shayun weeye yulbasuhu lfaras faraska loo xidho liyutaqaa bihi اladaa si looga ilaaliyo lagaga ilaaliyo dhibka iyo dhibaatada iyo jaraax iyo dhaawaca waqad yalbasahu اlinsaan dadku inay xidhaanna waa laga yaabaa oo layska xijiyo dhibaatada iyo warmaha iyo dhibka layska xijiya laga yaabaa idan waa isticaare iyo markaa sarbeebe waxaa laga wadaa axadkii ay maxabadu iyo diintu dhab ka tahay adduunkaa lagu dhibayaaye sabir iyo dulqaad ha u yeesho soomaalidu way yaqaanaan hebel baa ku dacayanaya anugu sideedaba dacaayadda jaakad biraan ka qabaa bay ku leeyiin jaakad biraan ka xidhay wax la sheegay anuu isoo gaari maayo bimacnaa dulqaad baan u lehay bay ka wadaa inta un baa nabiguna u jeeda calayhi salaat wasalaam wa can kacb bni maalik radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasuul lahi sal l sm rasuulka ilah wuxuu yidhi maa di'baani jaycaani ursila fii hanamin biafsada laha min xirsi اlmari cala almaali wاsharafi lidayni rawahu tirmidi wqaala xadiiun xasanu saxiix nabigu wuxuu hi maa di'baani labayey maysan ahaanin laysa di'baani maa bimacnaa laysa ti aad dhihi jirteen weye maa bimacnaa laysa maa di'baani labayey ma ahaanin ma aha labadaa yayoo jaayacaani baahanoo gaajaysan kuwaasoo ursila la diray jaycaani waa tilmaantii diibaanki ursilana waa sifatun sifa maa diibaani jaa'icaani ursila laba oo baahan ma aha ursila kuwaasoo la diray fii hanamin ari iyo lagu sii daayay laba yey laba dhurwaa inagu yey fiicanoo baashan yeydeenna waa iska qulqushaa marun bay xoolaha ibar ka dhigtahay baalka dadka baabiya somalis yaqaanaan waa ninka dhurwaa la yidhaahdo dhurwaab walina waraabay yidhaahdaan ursilaa la diray fii hanamin xayn lagu sii daayey biafsada mid ka baabi'in og ma ah lahaa adhig iyo xayntii min xirsi ilmari ruuxa dadaalku ku dadaalaya cala almaali hantida iyo washarafi wejiga iyo magaca lidiini diinta si ay u baabi'iyaan nabigu wuxuu leeyahay dadaalka aadamuhu ay ku dadaalaan hantida iyo magaca siday diintooda u baabi'iso dadaalkaas iyo maal jacaylka iyo sharaf iyo magac jacaylku siday diinta ruuxa u baabi'iso laba dhurwa oo baahan xayn ooma baabi'iya laba dhurwa oo baahan xayn ooma baabi'iya yaygu waxaa dhurwaaga lagaga duwa dhurwaagu markuu adhiga galo waxaa laga yaba inu wax ka badbaado laakiin yeyda iyo weerku iyo hal neef intuu dhaqaaqahay wuu dhex soconay wuu laynaya dhurwaagu markuu dhowr ku fadhiisto inta kale iskaga tagaa laga yaaba haddaan ciidan kale iyo balaayo kale oo dhurweeyo badan aysan imanin laakiin dibigu asagu waa cadow inta neef dhaqaaqahaya ma daynayo caawo dhan buu nabigu taasuu ugu shabbahay labayey oo baahan oo xayn adhia lagu sii daayay siday u baabi'iyaan si ka daran ayaa maalka iyo magaca iyo sumcada ku dadaalkeedu ay diintaada u dhaawacayan u baabi'inayaan maalku waa laba qaybood haddee maal xalaal ah ood ku dadaasho ururintiisii iyo ilaalintiisii iyo dhowridiisii iyo ka shaqayntiisii iyo badintiisii haddee wakhti buu kaa qaadan cibaadadii buu kaa mashquulin ilaahay buu ku garab maray diinkiisii haaliban ilaa man raxima rabbuhu ruux ilaah ka badbaadsa mooyeene waxaa badan hanti raadinta in lagu dhumo waba hadday xalaal iyo dariiq fiican lagu raadinayo iyo in dariiq xaaraan lagu raadiyo labadan weeye labaduba marku n sii kala daran yihiine waxaa badan marka in dariiqi rabbiga labadu ay kaa weydaariyaan oy ka leexiyaan oy diinka kaa mashquuliyaan rijaalu laa tulhiim tijaaratu walaa bi can dikrillahi baa laysku tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikrillahi baa laysku ogaa waxaasoo waa marka waa kula tagaayaan ruux ruux ilaahay subxaanah wa tacaala waafajiyey oo xaqa ilaahay iska dhowray adduunyada aan ku fidnoobin aan ku kadsoomin aakhare u jeedsaday mooye adduunyo marka waa dhib badan tahay kadib nabigu waa ka guuray taasu wuxuu yidhi washarafi aljahw wasumca wey sharaftu laguu sheegi magaca ayaa ka daran magaca raadinta ka daran maalka magaca raadintu iyo weji raadinta iyo sumca raadintu say u baabisay diinta ruuxa maalku ma baabi'iyaba bidaliil maxaa u makhraati ah maalka qudhigiisaa lagu bixiyaa sharaf iyo magacaad heshi sumayda arag kuraastaada la raasa sumayda arag malaayiin ninba wuxuu bixinayaa isagoo kursi baarlamaan raadinaya kenya ama soomaaliya raadinaya wuxuu ku bixinayaa maxaad tidhahdeen soddon malyan maxay tahay soddon maxay tahay odaygaad qaraabadan hayadeene yaa waxaa laleeyahy hadda wuxuu diyaar u yahay inuu bixiyo saddex milyan buu diyaariyey ku kambayn gareeyo saddex milyan haddaad haystaan maa xaramka iska degtaan maxaaba idin waalahay baytullahi alxaraam intaad iska ag fadhiisataan iyo nebi maxamed agtiisa maaba intaa idinku filan intaad ka noo sheeghi cimri khaalibkiina hadda soddon jir afartan jir maxaa dhima labaatan iyo dhowr sano haddiiba alla idin gaadhsiiya haddii kale oo waad laqmanaysaan idin dhima gaab dhacay yacni sharafta raadinteedu wata oogu daran saa darteed salafku dhihi jireen aلzuhdu ashad الzuhdi wa aلzuhdu fi الri'aasa la fi اlmaal salafku waxay dhihi jireen shay la iska ilaaliyo oo laga zuhdiyo laga dheeraado layska dhowro waxaa ugu qiimo badan magaca iyo mansabka wadaadduhu waxay isku laynhayaa magac baa u badan duqaydu waxay isu rugayaan lafaha iyo jilbaha eber iskaga dhigan magacbaa u badan qabaa'ilku waxay isku layn isku baabin maxaa u badan magac iyo sumcad reer hebel baa ka taliyay maya ma annaga maya idinka o baa socota waxaasna waa maxay waa magac waxaad aragteen soomaaliya isruugayso ama siyaasiin isbaabi'in hayaan ama duqay issuran yihiin ama maalin walba shir iyo maqaxi laga kicilaayahay maxaa lagu hayaa ninkii ahaa muyelbadi hebel maxaad ku haysaan baa layidhi inaan muuqdhuu diidan yahay buui kumaa ninkiisaa dhihi jiray muuse ahaa soo ma muuse wuxuu yidhi inaan muuqdho ayuu diidan yahay sheeg baa adiga hebel waxaad ku haysaan eed bmka dadka ugu hogaaminaysaan ninka intuu bmku reexamar muqdisho ku baabiiya waa tijaaminhay soo garan maysaa dadka maxaa u laysa baa layidhi aad tijaabinhay bay udhaayaan fiirinhay horta sidiisuba afartan ruuxu meyda meesha laga qaaday iyo boqol dhaawaca warkaad fahanteen bay ilata muuse run buu sheegay waxaad isku haysaan o dhan waa maxay anaa muuqan iyo iyo muuqan maysid wey bal u fiirsada cirifka ilaa raas casayr ilaa raas kamboni intaa halkan ka bilaaba ilaa waxa soomaaliya isku haysa eega waa un maga annagaa ka talin laanlaanyahan yararkee sakaraadka boqolka wax loo sameeyey eed u kala socotaan waa un magac raadin iyo weji nabigu marka runbu idiin sheega diinkiinna waxa baabeenaya waa magac raadis weliba si khaldan lagu raadinaya ee nijaas ah oo khariban oo dhigi xinjiro wadadoodii lagu daadshay oon xaq la dhowraynin oon xurmo la ilaalinaynin oon diin la ilaalinaynin oon la ilaalinaynin shay ilaahay xurmeeyey birmagedo la dhowraynin oon raxiim la dhowraynin oon qaraabo la dhowrayn ma jirto nin walba inuu muuqdo hadduu doono marka ha u sii maro oo dhimatay dagaalkii dhannaayo etoobiyadan dhex maray iyo soomaaliya eed amminkan ka sheekaysaan an kunoo askari baa ku dhimatay oo soomaaliyeed iyo ma badnayn somalia way bumeen laakiin an kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen laba qabiiloo soomaaliya intay iska dileen baa ka badan hee laba dowladoodoo isku xaaqantay wix dhex maray laba qabiiloo reer koonfureeda waxay afar bilood iska dileen baa ka badan wixii etoobiya soomaaliya iska dileen waad garanaysa hadda waxba aanu sheegi maaye maxaa laisku haye inaad inaad muuqataanu soo ma ahayn intuu sheegay muuse un sooma waxaad ku haysaan iska ilaaliya nabigu waa idinkala hadlay bahashaa musiibo weeye magacaas iska ilaaliya waagi horuba roonaayo dembidembi hadda gaalnimaaba soo gashayba gaalnimo ayaaba soo gashay oo baarlamaan ninka u istaaga iyo ninka doorta asagoo xaaladda ka warqaba labadoo muslimiin ma iska ilaaliya rawahu tirmidi wqaala xadiiun xasanu صaxiix wcan cabdilah mascuud radi allahu tacaala canhu qaal naama rasuul اllah rasuulka ilaahay baa seexday calaa xasidin darin buu ku ama geli darin ama gelo waa taqaana cawda bahalkan laga sameeyo xasiir waxaa lagu jamciyaa xusur ka wa burad faqaama nabigu waa toosay ifastayqada weye nabigaa gogol darin ku seexday ku qayluushaday maalin ama gelow ku seexday waqad aara alxasiiru aara faacilkadu xasiirka weeye waqad aara isagoo uu raadeeyey xasiirkii iyo gelihii ama darintii fii jambii dhinacii nabiguyuu raaday nabigu waa jir jilicsanaa gacamihiisii iyo markuu nabigu caadiya degan yahay haddaad salaanto bini aadamka ugu gacan jilicsan buu ahaa kay saxaabadu yidhahdeen xariirna aragnaye wax kastoo busaate ama dabacsan ama jilicsan aragnay nabi maxamed wax ka gacan jilicsamaana arag bakaylo korkii baad mooda nabiga inkasaa loo taabo bakaylo aad buu u dub jilicsan yahay markaad taabataan anugu weliga ma taabanin qolyahay taabteen baa sheegay qolyo cunaaba la sheego soo ila soomaali ma cunto bakaylaha laakiin kenya lagu cunaa oo carabaha lagu cunaa oo weliba ugu qiimo badan weeye maluukhiya maca alaraanib haddii lagu yidhaahdo waa qaali carabaha markaa tagto cuntada ugu qaalisan weeye almuhim laakiin nabigu markuu dagaalamaya gacantiisu bir bay noqon jirtay waa xisaabo kala duwan weeye nabigu markaa isagoo saa u dubjecsanaa ayuu darin ku seexday ama geli gelihii baa marka raad ku sameeyey jidhkiisii awdi iyo meeshii laga tolee laga sameeyey xadhiggii baa qabtay wadeenkii ayaa qabtay qulnaa waxaanu ya rasuula rasuulka ilaahayow sidaa waxaa yidhi cabdullaahi baa yidhi cabdullahi mascuud qudhigiisa ninka sidaa odhanaya laakiin saxaabadu way la qabeen mar hadday la qabeen eraygii ayagaa loo wada tiirinaya waxaa nabi allow low ittakhadnaa laka haddaan kuu samayn lahayn wiaa'an gogol jilicsan wiaa'an gogol dabacsan oon jidhkaada nabaraynaynin oon mardimo u yeelaynin oon raadiga kaga tagaynin aar kaga tegayn wiaa'an gogosha iyo firaashka jilicsan baa la yidhaahdaa ee lagu seexdo wiaagu waa gogosha iyo firaashka jilicsan ee dabacsan en jidhkaada waxba yeelaynin faqaala suuban wuxuu idhi maa lii walidunya aniga adduunya maxaaska galay waa idinka maqan tahaye somaana seexan nabad kuma seexanna gele raad igu raadeeyey iyo jirkaiga taabta maxay culayso igudinku haysaa maxay ani i yeeli aniyo adduunyada furaash la quruxsado oo la jilicsado la fiiriyo la yidhahdo kan waa kii caafimaadka kan waa kii dhabarka kan lagu hurin lahaa xisaabahaas <clears throat> anu maxaa nabiga galay wshabeerasaynaa maa ana anugu ma ihi fi dunya adduunyada maka la fiiriyo ilaa ka raakibi ilaa ka musaafirin nin socoto ah gaadid saaranoo meel u jahaysanoo meel u socda ka raakibin nin gaadid saaranoo socoto istadalla hadhaystay oo hadhgalay taxta shajaratin geed hoostii uma raaxa caraabay wa tarakaha geedka iskaga tegay adoo boqoloo socda oo milci ku qabatay baa geed hadhaca aragtay waad ku leexani ritigii baad ku xidhani waad iska seexani waad ka dhaqaaqi galabki geedka wuxuu kugu fadhiyo ma jiro dantiirada le ku qunsatay waad iskaga tegi u ducayn maysid dib dambe u xusuusan maysid wax kaaga xidhanwuu anu addunya saas uga geed hooskii aan harsadoon ka tagay weeye saacaddaan joogo qoraxdaan ka dallaalimaysan waana ka tegay maxay adduunya ugu haysa ninkii adduunya dan ka leh ayaa furaashka qooriyo oo u meeldayo oo qurxisto oo shirkado khaasa ka soo iibsado oo lacag badan ku bixiya sidaasuu nabigu xadiidka abi yacla baa lafdigiisibaa saan ka cadaayo inamaa maalii wa maal dunya anigaas tusaalahaygu iyo addunya waxaa weeye ka raakibin saara fii yowmin saa'ifin nin socotoah oo xilli qoraxda kulushahay lugeeyey oo socday maalin jilaal ama xagaa xagaaga xaggooda ka kulu inaguna xagaaga xaggeenna ka qabow jilaalka noo kulul baa u qabow faqaala qayluushaday taxta shajaratin uma raaxa wa tarakaha intaanba maalin milckull ay jirto oo qorax kulul jirto nin socdaalay kadibna ay harhgalay geed hoostii iskaga tegay baan anugu adduunya isu nahay buu suubano sal slam maxaa idinka maqan rawahu tirmidi wa qaala xadiiun xasanu saxiix riwaayadii ibn maaja baa caddayso faqultu biabi wa ummi ya rasuul allah asagaa weydiistay faqulnaada marka saxaabadii buu ku halqabsanayaa weedha cabdulahi bn sacuud abu cabdiraxmaan alhudali baa iska lahaa laakiin saxaabadu codsiga way la qabeen saasuu dhammaan ogu tiiriyey marka waa inaad ogtahay adduunye maxaad ku tahay dhaxsin baad u joogtaa safar baad tahay meel baad u socotaa meel baad ka timid min alcadam ila alwujuud ila alfanaa'i wاlmowt waa safarku intaa adoon waxba ahayn baa rabbi ku abuuro oon jirin waqad khalaqtuka walam taku shaya sidaasaad kulligiin tihiin muddo yar baa adduunka la joogaa ilaahay baa la mudanaya waa in ruuxu ku talagalo maxaa laguu abuuray xaggeed ka timid xaggeed u socotaa gaal waa dhawad islaam wuxuu idhioo oh, brofesor dhakhtar ahaa wax kale intaanan islaam ka faa'iidin waxaan ka faa'iiday buuhi waxaan ku wareersanaa xaggee laga yimid xaggee loo socdaa adduunka maxaa loo joogaa saddexdaas su'aalood baan afartan sano jawaabul aabo boqol boob iyo qays iyo baadari baan weyddiiyey buudiyaan weyddiiyey wax diin sheegto oona u tegin oonan weyddiinni ma jirtaan diinta baadhahay aan soo socday waan baa nimaan saaxiibnahay kitaab qur'aan oo tarjuman isiiyey buuri xilli aan fasax ku jira saddex biloodan baan iska akhri bal iskaga baashaan anoo khamradayda iska fuudahay iyo balaayadayda su'aalihii aan ku wareeray baa kitaabka qur-aanku arkay jawaabtooda bannaanka taalla meesha laga yimid waxa loo joogo adduunka iyo meesha loo socdo su-aalo muhiima ah. laakiin idinku islaamka iskaga dhalateenoo fahmi maysaan qiimaha islaamkaba hala soo ordo hala weysto balaqbalaq hala tukado hala yaaco kaba ha la gashada heye adduunyada moodaan iyo diin iyo aakharaba idiin ah qiimaha idinku fadhidaba maba garanaysaan ee biniaadanka ku soo rafaday gaalnimada ay ugu fadhido idan intiiba nabigu u sheegay adduunyada waxa loo joogo waa dhaxsin iyo kumeelgaadi ujeedda ma ah lagu waari maayo geedi baa laga yahay socdaal baa laga yahay meel baa loo jeedaa meesha waa in loo shaqaysto وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام يدخل الفقراء فقراء المسلمين muslimada fuqaradu waxay gelayaan yadkhulu lfuqaraau fuqaradu waxay gelayaan aljannata jannada waxay gelayaan qabla alakhniyaa'i tanaadka ka hor qolyaha wax hayste xoolo haysta ka hor bihamsi miati caam shan boqoloo sano bay gelayaan fuqaradu waxooda waa iska kooban yahayba wax badanoo la xisaabiya ma laha quutu daruuri loomama haystaba laga weydiin maayo dharkii daruuriga waba laga weydiin maayo waxay calfadeen daruuriga xalaynu soo marray sooma xadiidka haddaad maraysay xadiidka cumaan intii kale waxaa laga yaabaa wax badan ba ka soo bixi orday iska taga jannadiina aadaa leehay akhniyadu waa maxay xisaab baa u taalla xalaalaha xisaab wa xaaraamaha cadaab xisaabtaasaad daahinaysa xaggeed ka keenta hantidan <clears throat> maxaad ku qabatay maxaad ku bixisay sidaad u maamuli jirtay shay walba zakadii sadaqaadkii wejigaad qaabkaad ku shaqaysay min ayna iktasabta wa fiima anfaqta maxaad ku samaysay xaggeed keentay xaggeed ka soo saartay qaabkeed u maamushay su'aalahaasaa kuu yaalla yadkhulu alfuqaraa'u fuqaradu waxay gelayaan aljannata jannada qabla alaqniyaai qolyaha hantiyayaasha hortood bihamsi miati caamin shan boqoloo sano riwaayo kale xadidka wuu leeyaha cadaysay yadkhulu fuqaraau lmuminiin fuqaradu hadda masaakiintii baa la socota muminiinta fuqaradoodu aqhniyada jannada waxay ugu horaynayaan an boqoloo sano qabla ahniyaaihim binisfi yowmin maalin niskii wey an boqoloo sano waa hal maalin oo aakhra niskeeda waa gelin maalin gelinkii maalin gelinkii weeye oo aakhara marka la yidhaahdo ah antii boqolee sano wahwa nisfu yoomku caamriwaayasidaa ku timid watalaa rasuul sal ly slam waina yowma cinda rabbika kalfi sanatin mima tacuduun halka maalin aakharo muxuu u dhigmaa kun sanoo adduunyo u dhigmaa maalin aakharo oo qiyaamo la jooga halkii maalin waxaa weeye kun sano wey maalin niski ama gelinkiina muxuu noqonayaa shan boqoloo sano fuqarada muslimiinta muminiinta jannada waxay oga horaynayaan oga hormarayaan akhniyada an boqooo sano axaadii mursalaha waxay sheegtay sababka keenaya an boqol oo sano in lagaaga horeeyo marka ninka qanigaa la xisaabiyo ayuu wareerahayaa xisaabta cuslayd xaggeed ka keentay xaggeed ku bixisay ninkaad ma mudnaa meel xalaala ah ma ka shaqaysay qaabkeed u maamuli jirtay ilaahay ma ka shukriday ilaahay ma u mahadnaqday xisaabahaas culus markuu ka badbaaday ee meel saaro ayaa loodhanay orod jannada gal wuu isii daynaya kii haniga ahaa ruux marka soo anfariiday orday buu noqonaya albaabkii loogu talga inuu jannada ka galo albaab ahayn buu tegahayaa malagii albaabkaa jooga baa odhanaya albaabkan adugu qolyihii ka lama tihi albaabkaadi wuxuu jiraa raqamka labaatanaad soddonaad kumaad wey noqo si socodka iyo laabashada waxay noqonaysaa uu ku laabanaya albaabkiisa tegayo e an boqoloo sano nin dhumay oo guriga afaafkiisii iridiisa gafay oo sanka lagu dhufto la celiyey oo mar damba jidkii soo helay wey an boqoloo sana ay ku qaadanaysa hawl culus wey an boqoloo sana hadde yaa nool yaa dhintay ayib xadiidkii muslim asagu wuxuu sheegay fuqaraa'u اlmuhaajiriin inay jannada oga horaynayaan akhniyaa almuhaajiriin biarbaciina caaman afartan sano way kala duwan yihiin kan waa maxay waa fuqara'a muslimiinta guud marka loo firiyo akhniyadooda weeye an boqoloo sana ay kala horaynayaan laakiin marka muhaajiriin laysu eego muhaajiriinta nebi maxamed akhniyadoodii iyo fuqaradoodii jannada waxay ku kala horaynayaan afartan sano lannu akhniyaa almuhaajiriin annagoo kale ma ahayn wax badan baa u badbaaday antii boqoloo sano waxay ka goynayaan ayagu afar boqol iyo lixdan sane iska goynayaan waxay u gooyeen wax bixintoodii deeqsinimadkoodii halgankoodii wax badan bay iska ilaalinayeen fuqaradooduna dee fuqara dadka lamida ma ahayn marka xadiidka waxaa ku jira fadlu اlfaqri fi اdunya baahida iyo macluusha adduunkeed ku sabirto waxay ka khayr badan tahay haniga shaakirka ah masaladii cuslayd ee laisku khilaafay ee wadaadduhu ku dagaalameenee alfaqiiru الsaabir wاlhaniy الshaakir ayuhuma afضal baa laisku khilaafay faqiirka adduunka u sabra dhibaatada iyo rafaadka iyo macluusha iyo ninka hanigee ilaahay u mahadnaqa ee ilaahay u shukriya ee xaqa alla iska ilaaliya ee sadaqada badan ee deeqsiga ah ee intaa isgoynaya aakhara kee fadli badan xadiidku muxuu tilmaamay faqiirka saabirka ah ayaa fadli badan jannayaa horgala ninba ninku ka fiican yahay sidaa darteed buu nabigu yidhi axadka ugu horeeya ee albaabka jannada qaban doona ee geli doona waa aniga awalu man yaqracu baaba aljannati ana ambiyadoo dhan iyo rasuloo dhan axadka ugu horreeye jannada albaabkeeda qabanayna wuxu wa nabi mxamed waa aniga saa ugu horreeye calayh isalaatu wasalaam maxaa yeelay nabigu wuxuu isku darsaday kaana haniyan shaakiran wa faqiiran saabira labadaaba waa jamcista wuxuu hayo dhan buu nabigu bixinayaa dhibka iyo rafaadkana waa ku sabrayaa maalinkuu helena waa ka xamdinayaa wax adduunyada ku fadhiisan jirtay ma jiro gacantiisa wuxuu doonuu bixin karay nab sal ly slam hal maalinbu wuxuu qaybiyey labiyo toban kun oo halaadoo geela hal maalin labiyo toban kun kuwiinna hadda iswaalida soomaalida markay xoogu urursadaan hebel shan kunoo halaad buu leeyahay laba kunoo halaad buu leeyahay kun buu leeyahay afartan sano soddon sano wuxuu wadwaday wey hal galab buu nabigu xunayn wuxuu ku qaybiyey labiyo toban kun oo halaad oo uu siiyey daduu soo galeen diinka ha soo galeen wixii ilaahay gacantiisa soo geli wuxuu isticmaali jiray inuu islaamkan ummadda ugu soo jiido ku jeclaysiiyo nabi allo hebel baad siisay hebella waa ka tagtay hebel iimaankiisaan u tala saartay kanna waa xoogow qobgerir buu qabaay islaamkan jeclaysiinaya iska aamusa sheekh wuxuu yidhi nabi wuxuu yidhi yaa iqaado oo magangeliyo oo tolkii dhex geeya diinka ilahay ummadda u gaadhsiiyo hal min rajulin yaxmilunii ilaa qawmi faubaliqa kalaama rabbi faina qurayshan qad manacuuni an ubaliqa kalaama rabbi wuxuu yidhi sheekh axmed diidaad raxmat ullahi tacala wuxuu yidhi nebigu wuxuu magan isiiyoo iqaada quraysh inaan hadlo oon diinka u sheego waa ii diideen carabkiibay istaageen nin gob ah oo tolkii dhexgeeya saan carabka oola baxo ummadda diinka ugu sheega ma jiraan wuxuu nabigu idaacad heli lahaa international muxuu samayn lahaa suubanu sal slam idaacad internationaala oo adduunkun laga hadlo hadduu nabigu heli lahaa sidee muxuu samayn lahaa war igeeya bal meel aan ku nabadgalo oon ku hadlo oon ummadda diinka ugu sheego tv adduunkana laga fiirsanayo oo aaca daaran oon lookal ahayn oo caalama nabiga duhayla muxuu samayn lahaa idinku intaad hesheen yaa niika ka dhamaan ladi niiko iyo hees iyo bakhti iyo nijaasnimo dhaqancumo wax ilaahay ka cadheeya muslimna uu ka naxad ku haysa marka se agay ka imanaysa ruuxu waa inuu dareemo wey ilaahay fadliga iyo sharafta iyo minada iyo nicmadu ilaahay siiyey dadan garanayn mushkilo wey dadan garanayn mushkilo wey maxaa tiri cabdullaahi kuwan kuwan ka hadlayna ma ah kuwan kuwan ka hadlayna hawshii sheekh yuusuf xaylo wey hawshii yuusuf xaylo wey isagoo xadiid akhrinaya tariyaadka akhrinaya wuxuu soo maray xadiidkii ahaa almuslimu man salima almuslim min lisaani wayadi markaasuu yii wadaad fadhiyey meeshu yidhi sheekh yuusufow xadiidkaani tolkaa u sheeg buuri xadiidkan tolkaa u sheeg almuslimu man salima almuslimuuna min lisaani wayadi sheekh yuusuf xayn reejareed buu hawaad garanaysa sheekhu aad buu af adkaa af magaxshaduu ahaa ninkii soo gaadhay ama looga sheekeeyey baa kollay maqlay markaasuu xadiidku qolyuhu ka hadlaayo idinka ma aha buur qolyuhu xadiidku ka hadlahaye almuslimu uu leeyahay idinka ma aha muslimiin kaleu ka hadlahaya kuwaasuu kuwa la daynhayay idinka ma aha buur qolyuhu sidaa ku yidhina ma sheegahayo can ibni cabbaasi radi allahu tacaala canhuma wacimraan bn xusayn caynu sal slam qaal idan yani waa fahandaro cabdulaahi oo dhibka jira waxaa weye waa fahandaro ruuxu meeshu ka yimid meeshu u socdo adduunka wuxuu jooga hadduu fahmo nicmada ilaahay kuma ciyaareen ilaahay ma kama abaal dhaceen jasaar ma noqdeen maalinku baahdana wuu sabri lahaa markuu waxalina waa xamdin lahaa xamdiguna wuxuu keenaya shukrigu inaad xoolahan meeshii alla u talga aad dhigto wa ammaano waa lagaa hubirugaa lagu shubahaya nabigu wuxuu yiri sal slm ilahay wuxuu yidhi maalkii hantida waxaan u keenay in salaada loo kaalmaysto oo sikada loo kaalmaysto oo xajka loo kaalmaysto oo sadaqada loo kaalmaysto oo qaraaba xidhiirinta loo kaalmaysto oo masaakiinta waxtarkooda loo kaalmaysto oo maanna soo dejinin in lagu kibro yani ujeeddadu dhan bay ku tunteen kuwaani wa can ibn cabaasin radi allahu wa cimraan bn can nabi sal slam qaala nabigu wuxuu yidhi iطalactu waxaan eegay buuhi oo nabigu qoraansaday fi اljanna iطalactu alaca haddii la sheego calaa baa lagu gudbiyaa laakiin hadda min xayu alcarabiy iطalactu waxaa la dhansiiye oo la cabsiye macnaa ta'ammaltu walidalika fii loogu gudbiyey iطalactu waxaan dhugtoon fiiriye weeye fi ljannati jannada ta'ammaltu bay ka dhigan tahay macnaheedu iطalactu huna waxaan qoraansaday maaha waxaan fiirshay wey oon si fiican u fiiriyey fi ljannati jannada fara'aytu waxaan arkay akar ahliha dadka ugu badanee janno ku jira alfuqaraa bay ahaayeen alfuqaraaa fara'aytu waxaan ogaaday akara ahliha inay yihiin alfuqaraa marka laba mafcuul baa la sii waa aragtaan fuqaradii waxa jannada ku jira waalactu waxaan fiiriyey sidoo kale u qoraansaday fi naari naartan eegay fara'aytu akar ahliha dadka ugu badan ee ku jira waxaan arkaa annisaa dumarka inay yihiin jannana dumarba ugu badan naarna dumar baa ugu badan taa ogaada dadka jannada ku jira ee dhex jooga dumarka ugu badan dumarkii muslimaadka ee jannada galay iyo xawrulaciinta isku dar nin walba waxaa ku soo hagaagaya toddobaatan iyo laba gabdhood jannada marka u badan dadka degan dumar baa u badan cinda ahli ilcilm naarna ayagaa u badan adduunkana ayagaa u badan dumar la'aanteed lama noolaan karo ummad walba ummadday ka dumar badan tahay bay ka fiican tahay wax og yahay wy ee inaad tostoosaan la hagaajiyuun ku dadaala keliya yaan la dhibsanin waa qiimo badan yihiin la'aantood lama noolaan karo halkanaad iska fadhidaan waxaa dhibka reerka iyo carruurta waxaan o dhan haya waa ayaga hadday inoo hagaagaan ummadda ugu qiimo badan baynu noqonaynaa taas marka waa sidaa muttafaqun calayhi min riwaayat bn cabaas xadiidka ibn cabaas bukhaariya muslimba waa isla wadaagaan wa rawaahu lbukhaari aydan bukhaari baa wariya fii sax min riwaayati cimraan bn xusayn cimraan bn xusayn ee bukhaari baa uga warsha xadiidu abi hurera macnahoo kalea jira idan horaan baynu soo marray nabg sal slm wuxuu yihi dumarku ugu badan yihiin bikufrihinna ixsaanka raggooda iyo ahalkooda ma sheegaan way lacnad badan yihiin khaladkoodaa fara badan ma soo noqdaan saa darteed leeyahay dumar waxna ma iloobaan waxna ma cafiyaan haweenaydu waxna ma cafiso waxna ma ilowdo soddon sano saad iskugu fiican tihiin waagaad arooska haydeen habeenaa ku khaldantay meel buu ugu qoran yahay ayadoo lixdan jira maalinkan dambe wada way sheegi kiima iloobayso kombyuutarkeedu waxbuu seefgarayaa mooyeene wax ma tirtiraba sidiisuba dumarku waxna ma iloobaan waxna ma cafiyaan waanku cafiyaad hadday ku tiraado berri baa haddana isku dhacaysaan way soo celin hawshaasoo inay ka heshinna maaha inkaa xalmariya maya horta maxaad u samaysa sidaa darta fuqahadu waxay yidhaahdaan dumar meherkooda cafis ma galaba axmed baa yidhi haween iyadoo isku fiicantihin xataa hadday ku dha waan cafiyey waxba kama jiraan ma cafismo dumar meherkood hadday meher cafinayso haweenay dhibunbaa ku kalifay buu axmed yidhi cabsi iyo culays aad saarta inbay u cafida mooyeene ayadoo kanshalladan oon meella ka baqaynin mehermaba cafiyaanba intaasi ma aha weerar dumarkii xaqiijintun baan ka hadlaynaa idan marka xadgudubkoodaa badan marka iyo soo noqoshadu way yar tahay marka ma aha in gooni ayagoo loogu xumeeyey ayagu waa is ogyihiin dhanka kale haddii la fiirina jannada waa inooga badan yihiin adduunkana waa inooga badan yihin naartana waa bateen hadday badni wax taraysa w laakiin nin walba dembigiisaa deeqa nin walba tiisaa deeqdee ha la isilaaliy dumarkana ha la waaniyo ilahay dumarka inoo suubiyo iyo raggaba in allah wa can usaamata bni zayd radi allahu tacaala canhuma can nabi sal l slam qaala subana wuxuu yidhi qumtu calaa baabi اljannati jannada albaabkeedaan istaagay buu rasul banu sal slm inagu soo maray leylat alisra walmicraaj inay ahayd iyo in ay manaam ahaa labadaaba waa dhici kartaa laakiin yom lkusuuf ma aha ykuuiyadikan waa ka duwan yahay qumtu calaa baabi اljannati jannada albaabkeedaan nabigu joogsadoon istaagay bu fakaana caammatu man daalaha caammatu man daalaha ay akaru man dakhalaha dadkii galay waxaa ugu badnaa almasaakiin dadka galay badankood waxay ahaayeen almasaakiin fuqaradii masaakiinta janno ogu badan gelideeda inaga soo marnay hade wax badan lagu xisaabo ma laha inaga soo marra xadidka markaan maraynay cashirkii soddon iyo sagaalaad basra ayaa dab ka kacay habeennimo albasri baa dabkii loo sheegay intuu ordo buulkiisi galo taa masax ka qaata ayuu bannaanka iskaga cararay ummaddii waa xaaqantay wax badbaadaa iska yaraaday xasan albasri baa limxaan kaa gubtay oo anuu maxaa iga yeellay buuhi masxafkan la cararay kitaab baa kitaabka intaan inta gashay baxsadayba marka wuxuu uhi sidaasoo kaleyna noqon buuhi aakharana nin walbo adduunka iska fududeeya aakharuu badbaada oo si fiican u socda sidaas weeye ninkii adduunka iscusleeyana asagay u daran tahay nebigu wuxuu uhi waxaa idinka horraysa jiir jiir ma taqaanaan dalcadda jiir waxaa idinka horeysa uusan mari karin ruux culus ee rarada iyo heeryada nabigu iska fududeeya buuri caqabatun ka'uud jiir culusoo adag oo nin aan fududayn uusan ka bixi karin baa idinka horraysee iska fududeeya rarada iyo culayska iyo dembiga iyo xilka iyo mas-uuliyadda wa asxaabu اljaddi qolihii akhniyada ahaana maxbuusuuna way xaniban yihiin jannada albaabkeedan istaagay waxaaba ku jiro ku damaashaadahaya ku bayraqahaya fuqaradii iyo masaakiintii qolihii hantiilayaasha aana bannaanka koraa xisaaba ugu socotaaba waa loorahayaa biyo maysanka bannin wa asxaabu ljaddi ay wa asxaabu alxadi waalghina dadkii dheefta iyo tanaadka iyo hodantanimadka lahaana maxbuusuuna waa la xanimay xisaab bay u taagan yihiin hayra hase yeeshee anna asxaaba annaari ahlu naarki qad umira bihim waxaa la faray ila naari naarta in la geeyo dadki waa saddex fuqaraau lmuslimiin walmasaakiin jannada bay sii galeen akhniyadii muslimiinta waa la horaya xisaab bay u taagan yihiin gaaladii naar baaba la geeyey iyagu saddexdaa waxood weeye hayra hase yeeshee anna asxaaba annaari asxaab annaari huna waa alkufaar gaalada weeye xadiid baa caddeeyey waida alkufaaru qad umira bihim ila الnaar riwaayada ibn xibbaan ibn xibbaan baa sidaa u caddeeyey xadidka markuu waranay waida alkufaaru qad umira bihim ila الnaar muttafaq calayh waxaa la socda ziyaado oo ah waqumtu calaa baabi الnaari bukhaari in yar buu ka tegay imaamku wuxuu u gooye ma garanhayo hadda maadaama uu rabo inuu zuhdiga iyo faqriga iyo dhibka adduunya dheeftiisa iyo wanaaggiisa aakhara uu tilmaamo iyo intan sheekhu soo qaatay xadiidka waxaa la socotay waqumtu calaa baabi الnaari faidaa caamatu man dakhalaha الnisaء albaabkii naartan istaagay waxaa u badnaa dad gala dumar baa u badnaa muttafaq caleyh waljaddu waxaa weeye alxadu wاlghina alxadu dheefta iyo wاlghina hodontinimadka jadiga la yidhaahdaa waqad sabaqa bayaanu hada alxadii xadiidkan sharxiisana wuxuu ku soo hormaray fii baabi fadli dacafa dadka taagta daran fadligooda iyo qiimahooda xadiidka baabkii lagu soo sharxay ayaan ku soo hormaray waa baabkii soddoniyo labaad baabkii soddoniyo labaad xadiidkana wuxuu inagu soo maray waa cashirkii soddoniyo sagaalaad cashirkii soddoniyo sagaalaad xadiidka ugu dambeeye wey waa dibbaad ugu noqon kartaa idan adduunyadan la iska fududeeyo ku fiican tahay sideeduba ood iska fududayso saasayna salafku ku dadaali jireen ilaa laga sheegay wadaadkii la odhan jiray maxamed khafiif ashiraazi almuxadi alfaqiih alzahid alcaabid asuufi oo culimmada qarnigii saddexaad ahaa wuxuu afartan sano weligay sakaatulfitr iguma waajibin buui afartan sano sakaatulmal iska daa adhi iyo lo iyo geel iyo lacag jooji waa zakaat اlfidri dagarasood zakada suma taqaanaan la bixiyo ramadaanka kadib suuska suuska raashinkaa ruux maxaa laga bixiyaa laba kiilo iyo rubuc laba kiilo iyo tumun laba kiilo iyo barh baa ugu badan waxaad bixisaa wuxuu ninka waa nin imaama caalima faqiiha zaahid caabida suufi muxadi muxadid la yaqaano weeye kutub waaweyn qoray maxamud khafiif baa la idan wuxuu idhi afartan sano weligay sakatulfitr ma bixinin buui lannaha lam tajib maxaa yeelay dabka ku shubtamo inta kale wuu bixinhaya wuu heli jiray wuu heli jirayoo nin iska dhaqan buu laakiin kaana zaahidan fi اddunya aroortaa ciidda ah wuxuu karsaday wixii uga soo hodhay buu ku cidgalaa muxuu bixiyaaba horta inta shalay soo gashan waa qaybiyey lagu kala tag afartan sana zaka iguma waajibin buui afartan sano ninkayn zakaadfurta ku waajibin iyo adiga oo had iyo goor intaad dheregto oo caloosha ku dibirto daaco quranto eena iyo kooka iskaga dejinhaya iyo waxaa rabtaan isku meel gashaan baad doonaysaa ma soconaysaa ma soconayso iska ilaaliya maxamed ibnu yaxya mxuun axmed ibnu yaxya isagu wuxuu yidhi anugu weligay zakaatu maaliguma waajibin buui malأtu yadii min الdunya miraaran fama طamica alcawaadilu fi اqtisaadi wla wajabat calaya zakaaةu maali whal tajib الzakaaةu calى jawaadi buuri marar badan baan adduunya gacanta ka buuxiyey buuri oo isoo gashay iyadoo carakawa ah cidda camaarey ah qolyaha bixinna ha bixinna u kaadi uu xareebay lahaa waa hore igu daaleen waa iga samreen fama tamica alcawaadilu fi iqtisaad inaan tartiib maamulo ina reebto ina aan bixiyo waa horaa laga samray buu i markay gacantayda soo gasho way taqaanaa meeshay aadi way la socotaa walaa wajabad calaya zakaatu maalin bur weligeedna akay umu waajiban maal hanti aan leeya aka uma waajiban oo maxaa jira wahal tajibu zakaatu calaa jawaadi buu i horta zaka ma ku waajibtaa nin deeqsi ah a isweyddiinde nabi maxamedoo zaka maal ku waajibta wligi ma maqasheen weli nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu uhi wajadaka caa'ilan faaghnaa nabigu fii awal xayaatii kaana faqiiran ama fii akhir xayaatii wuxuu ahaa akhna الnaas ayuu ahaa laakiin lam tajib calayhi zakaatu maali nabi maxamed weligii ai uu leeyahay nabi weligii zaka kama bixinin lo uu leeyahayna weligii zaka kama bixinin geel uu leeyahay weligii zaka kama bixinin lacag uu leeyahy weligii zaka kama bixinin waxaad haysataa wax ka badan buuna heli jiray wahal tajibu zakaatu calaa jawaadi walaa wajabat calayhi mala'tu min addunya axmed ibnu yaxya naxwi azahid baa iska leh mala'tu yadii min addunya miraaran fama طamica alcawaadilu fi اqtisaadii wla wajabat calaya زakaaةu maali whal tajib الزakaaةu calى jawaadi waa markaad horta ad inaad aakhira wax geysato laakiin haddaa wixii raayad bixiso ka daba tegayso oo hodhow aad ku rafaadi oo qoobgariir iyo gaas iyo stress kugu kicinayo iska hayso iska hayso ama hodhow aad ku faantami oo sumca waa daaloo deegi ha ku rafaadi si ikhlaasa wax u bixi aakharan u diyaar garow وcan abi hurayra radi allahu tacala can nabi sal slam qaala wuxuu uhi saxaabigu cafan qaala nabigu wuxu uhi alayh الsalaaة wasalaam asdaqu kalimatin weedh midda u runsan qaalahaa shaacirun gabayaa uu yidhaahdo kelimatu labiid weeye waa weedhi labiid ibnu rabiica asaxaabiy aljaliil sano ku dhintay ucalaauljaahiliya islaamka hore gebi jire weliba afmaalka ah ee musiibada u ahaa min shucaraa fuxuushoodu weliba ahaa qoodha carbeed bu agga gabayga waagi damb markuu islaamay si wanaagsanaaday gabayoo dhan waa joojiyey noo gabay marka la yidhaahdo wuxuu odhan jiray intii ilaahay baqariya aalcimraan i baray gabay waa ka caaganahay hal bayd baa la sheegaa intuu islaam inuu tiriyay hal bayd keliya alina beydka amama jiray dhaaan waa diidi jiray cumar baa u yimid xilligu khaliifka ahaa labadin rabiicow nin gabay badan baad ahayd bale gabaygaadii fil jaahiliya oo fil islaam wax iga taago cumar iga daaboori ilaah intii baqara iyo alicimraa baray gabay waan iska daayay waa tufay wuxuu uhi loo kordhiyo an boqoloo dirhan buu qaadan jiray caddihiisu boqol buu ugu daray wuxuu waa gobonnimo mar hadduu gabayga joojiyo baqara alla igu bedelo qur-aanka waan maxaa gabaya daba dhigay wuxuu dhi waxay tusaysaa duun wanaag iyo islaamnimo wanaag mushaarkiibu u kordhay uu qaadan jiray ninkaasu ah ninku gebaygiisu muxuu ahaa alaa kullu shayin alaa waa aadabta istiftax hadalkaa lagu fururtaa kullu shayin shay kastoo maa khala allaaha ilaahay waxaan ka ahayn shay kastoon alla ka ahayn baailun waa bilaash nabigu calayhi salaat wasalaam intaasuu makhraati gashaday beydka awalkiisabuu makhraati gashaday qaybta dambena waa ka tegay wma calamnaahu shaya ma yanbaii lahu wakulu naciimin laa maxaalata zaa'ilu nabigu wuxuu oga tegey gabaynabigasumaysi fiicanoo muusan garana waa la yidhaahdaa iyo ma ahee intan dam macno khaldan baa ku jira uu nabiga oga tegayna waa la sheegaa oo waa maxay shay walboon alla ka maran yahay ama ilaahay aan ahayn waa baail oo waa faano waa tegahaya wa kullu naciimin nicmo kastana laa maxaalata zaa'il way zuulaysaa haddii sidaa loo ilaaqo kuliyadaasi la ilaaqo waxaa soo hosgay nicmadii aakhariya jannada mana suusho midda ayadaa ah. waxaa saxaabigu wuxuu ka hadlaayey una jeedee nicmo adduunya aakhare lagama hadlayn waana saxaadee ee nabigu inuu oga tegay gabayga intaa uun ka xasuustaybaa yaa sax ah yaa sax ah maa khalal weedhaani maxay sax u noqotay oo nabigu waa asdaqu kelima kelimada u ee u xaqsan qur-aankay waafasan kul man calayha faan kul shayin haalikun ila wajhahu idan muwaafaqaat labiid likitaab اllahi baa lilqur'aan wey alaa kulu shayin shay kastoo ma akhl allaha alla aan ka ahayn alla haddii la sheego alla sifaadkiisi baa la socda wixii xaggiisa ka yimid baa la socda daata haddii la sheego sifaadkeeda iyo mutacalaqaadkeeda raacaya baailun ay faanin waa bilaash faa'iida ma laha addunya malcuunatu malcuun ma fiiha ila dikr allahi wma waalaahu wacaaliman aw mutacaliman xali baad muttafaqun calayhi xadiidka waxaa la soo qayb ahayd wakaada umayat bn abi salti an yuslima nin waaga hor isu diyaarin inuu asagu nabi noqdo oo markii ilaahay nebi maxamed doortay xanaaqay ayaa jiray umay bnu salti lo jiray hadda horbaynu ka idan adduunyo way tegaysaay yaan la isku lugaynin halaga sahay qaato ilaahay xaggiisana waxa la dhigto wallah subxana wa tacala aclam